رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين wlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwana ila cla aldaalimiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd alkabiiratu asaabicatu cashara kabiirada toddobiyo tobnaad waxa weeye alliwaadu waa liwaadka waa raggu inay rag wax u doontaan qad qasa allaahu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga qisooday calaynaa dusheenna qisata qowmi luudin qoomkii nebi luud qisadoodii baa ilaahay nooga qisooday fii hayri maa mowdicin yacnii hal meel wax ka badan baa ilaahay subxaana wa tacaala noogu sheegay oo min kitaabihi alcasiisi kitaabkiisa sharafta badan alle subxaana wa tacaala ka mida wa annahu liwaadkaasi ahlakahu midka halaagay inuu yahay wa annahu alle subxaana wa tacaala cafwan ahlakahum inuu ku halaagay bificlihim ficilkoodii alkhabiisi ee foosha xumaa wa ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku kulmeen oo dhammaantood isku waafaqeen iyo wa kayrihim qayrkoodoo min ahli lmilali dadka diimaha kala haysta dhammaantood waxay isku waafaqeen anna talawuda liwaadku oo raggu raggu inuu wuxu doonta ah min alkabaa'iri dembiyada waaweyn ee kabaa'irta inuu ka mid yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ata'tuuna dukraana ma labkii baad u tegaysaan labkaasoo min alcaalamiina uunka ka midaba alla yidhi subxaana wa tacaala wa tadaruuna miyaad ka tegaysaan maa shaygii khalaqa uu idin abuuray lakum idinka rabbukum rabbigiin oo min aswaajikum xaasaskiinna miyaad ka tegaysaan bal iska daaya antum idinku qowmun qoom baa tihiin qoomkaasoo caaduuna xad gudbay oo xuduuddii iyo sohdintii iyo seerihii ilaahay subxaana wa tacaala uu dhigay ka tallaabay alle subxaana wa tacaala in badan buu ku tilmaamay faaxishada foosha xun ee qoomka nebi ay sameeyeen cid uga horraysayna aanay jirin ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha axadun min alcaalamiin waxaad la imanaysaan faaxisho aan ruux bini aadama iyo noole idinka horreeya aanay jirin miyaad la imaanaysaan baa layidhi subxaana wa tacaala walliwaadu liwaadku waxa weeye afxashu waa ka foolxun yahay min azinaa sinada wuu ka foolxun yahay wa aqbaxu waana ka xun yahay maxaa yeelay wuxuu uga foolxun yahay muuqaalka iyo suurada marka la eego intaan sharcigaba la eegin ruuxa ilaahay baa subxaana wa dareen shahwadeed ku abuuray ninka ragga ah meesha uu ku gudanayana yacnii cidda u awleysani waa dumar dariiqa uu ku gudanayee loo jideeyeyna waa dariiq xalaala iyo nikaax sharciya inuu ku guto laakiin rag inuu rag doono oo uu wax moodo waxay khilaafsan tahay fidradii iyo caqligii saliimka ahaa iyo sharcigii intaba waa khilaafsan tahay dhaqan xataa xayawaanku yaqaano maaha xayawaanka dameer dameer waxu doonanaya iyo dibi dibi caydhsanaya iyo yacni markaa ma marka xayawaanka waa ka liitaan waa ka foolxuntahay marka sinadii marka waa ka foolxunta qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi uqtuluu dila alfaacila midka falkaa sameeya liwaadka sameeya iyo walmafcuula bihi iyo midka lagu samaynayaba dila ayuu nebigu yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayhi isnaaduhu xasan xadiiskuna waa xadiis xasana imaam abu daa'uud ayaa warinaya fi sunanihi ku warinaya sidoo kale ibnu maaja imaamu axmed abu yacla iyo qayrkood baa warinaya waana xadiis saxiixa sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelay saxiixu ljaamicu saqiir wuxuu kaloo ku saxiix yeelay yacni irwaaga iyo saxiixada saddexdaba waxaa ka sugan nebigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu yidhi akhwafu maa akhaafu calaa ummatii ummaddayda waxa ugu cabsida badani aan uga baqayaa waxa weeye waa camala qowmi luud waa camalkii qoladiisa ay samaysay tirmidi iyo ibnu maaja warinaya ibnu maaja ayaana lagu saxiix yeelay raqamka wa canhu sal allahu calayh wasalam nebiga waxaa ka sugan qaalay inuu yidhi lacana allaahu alle subxaana wa tacaala ha lacnadlo naxariistiisa ha ka dheereeyo man camila ruuxii sameeya amala qowmi luudin camalkii qoomkii nebi luud ruuxii sameeya naxariistiisa ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dheereeyo waa maluun cala lisaani muxamedin sal alla aleh wasalam waana saxiixu tarqiib wa tarhiib buu sheekh naasir uu ku saxiix yeelo wa qaala bnu cabaasin cabdulahi bnu cabaas wuxuu yidhi yundar waa la fiirinayaa aclaa binaa'in dhismo midka ugu dheer baa la fiirinaya oo filqaryati qaryada ku yaalla fa yulqaa minhu markaasaa laga soo tuurayaa uma yutbacu waxaa la soo raacinaya laga daba keenayaa bilxijaarati dhagax baa laga daba keenaya inta meesha ugu dheer dabaqa ugu dheer ee magaalada ugu dheer inta la saaro baa laga soo tuuri dhagaxna waa laga soo daba tuuri oo dhagaxaasaa lagu dilaya intaanu dhulka gaadhin maxaa yeelay ficil foolxun buu sameeyey saa darteed waa loo abaalmarya wa yurwa waxaa la wariyaa can nabiyi sal alla aleh wasalam annahu qaala inuu yidhi sayxaaqu dumarku yanii inay wax isu doontaan laba dumari yani waxna haddii kale heli maayaane waa sheekh cumar faaruq oo odhan gumudka isku xoqxoqaan sayxaaqu nisaa'i dumarku inay wax isku doontaan zinan sina weeye baynahunna dhexdooda ahaatay xadiiskani waa daciifo sheekh naasir raximah allahu wuxuu ku daciifiyey daciifada raqamka ah, ayuu ku daciifiyey imaamku wuxuu yidhi wahada isnaaduhu layin xadiiskan sanadkiisu waa daciif wa madhabu shaaficiyi shaafici madhabkiisu waxaa weeye raximahu llahu tacaala ana xadda luudiyi ninka luudigaa xadkiisu waxaa weeye waa xaddu sina waa xadkii oo kale sawaa'an xadkii mid la sima weeyo cuquubadii ayaa la marinaya culimmadu in la dilayo iskuma khilaafin laakiin qaabka loo dilayo ayay isku khilaafeen wa ajmacat ilummatu ummadda muslimiintayna waxay ku kulmeen calaa man facala ruuxii sameeya bimamluukihi addoonkiisa ku sameeya fa huwa luudiyun luudi weeye mujrimun oo dembiile ah hadduu addoonkiisii uu lahaa waxa uu ku sameeyo waa luudi marka ama qof xora ha ku sameeyo ama addoon ha ku sameeyo ee farqi ma leh waa jariimo iyo dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ir yacni marka ay muslimiintu yaqaaneen maaha taariikhda bashariyada sida soo martayna qoomka nebi luud baa ugu horreeyey ee ummadda ummadaha kale iyo diimaha oo dhanna waxay isku waafaqsanaayeen inay xaaraan tahay oo shay aan bannaanayn ay tahay ayay isku waafaqsanaayeen muddo dambe oo marka insaanku uu hallaabo fidradii saliimka ahaydna uu ka hallaabo ilaahay subxaanah watacaala sharcigii iyo diintii uu soo dejiyeyna uu ka lumo markaasaa laga yaabaa xuduudii iyo sohdintii ilaahay inuu ka gudbo alle subxaanah watacaala uu jideeyey ilaahay subxaanah watacaala markuu tilmaamayey gaalada wuxuu ku tilmaamay walaqad dara'na lijahannama kaiira min aljinni waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha in badanoo jinka iyo insiga kamida mida u abuurnay mustaqbalkooda iyo ma'wiga noloshoodu meeshay ku dambayso inay jahannimo noqoto sabab waxay leeyihiin qalbiyo aanay xaqa ku fahmayn walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaami bal hum adallu ulaa'ika hum alghaafiluun waxaa ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala waxay leeyihiin indha aanay xaqa ku fiirinayn waxay leeyihiin dhega aanay xaqa ku maqlayn waxaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waa sida nicmoolayda iyo xoolahoo kale weliba xoolaha waa ka liitaan xoolahaasoo kama liitaan xoolaha cad baa laga heli caanaa laga heli nafci baa laga heli ilaahayna subxaana wa tacaala takaaliif sharciga iyo waajibaha dushooda ma saarin marka ulaa'ika kal ancaami bal hum adallu xaggay xoolaha ka shabaxaan xoolaha waxay ka shabahaan orgigu ma kala yaqaano hooyadii iyo habaryartii midna ma yaqaano soo ayaguna kuwan gaalada hooyadood iyo habaryartooda iyo walaashooda iyo gabadhiisa midna ma kala yaqaani ilaa yacnii jariirad jarmalka ka soo baxda ay yidhaahdeen kun gabdhood baa waxay yidhaahdeen ciddii iigu horraysayee jinsi ahaan aanu la kulmay xiriir gogoleed ciddii iigu horraysay aan la sameeyey aabbahay buu ah kun gabdhood in ka badan ayb marka gabadhiisii ninka cafi waaye ma kale afinaa cid kale ma cafinayo walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay xoolaha way ka liitaan waayadii hore xataa kaniisadahoodu ma ogolayn ilaa berdhoweyd kaniisadahoodu ma ogolayn waxaa ogolaaday liwaadka ogolaaday xisbiyadan siyaasiga ah ayaa ogolaaday waataad maqlayseenoo xataa afrikaanka lagu khasbaya afrikaanka hata lagu khasbay ki odaygii afrikaanka ee beled ah mxuu ahaa haystay mxuu ahaa odaygii sagaashan jirka ahaa maya kii haystay sambiya zimbabwe wuxuu ah, yidhi caddaanku waxay noo keeneen buu yidhi inaannu wax walba ka yeelno dadkoodii bakhtiyey timahoodii bayna yidhaahdeen qaata markaasaanunayesbaanunwaxayna yidhaahdeen tay qaata oo luqunta iska lula yees baanunn markii dambena isfuulfuuloo gay noqday nagu yidhaahdeen aysay noo baanunwaa diidnayb marka ummadaha kale xataa afrikaanka iyo ummadaha kale xataa lama qabaan dhaqankaas alkabiiratu aaaminatu ashara kabiirada sideed iyo tobnaad waxa weeye qadfu waa gabadha dhowrsoon oo la qadfo sinana lagu gano qaal allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina aladiina kuwii yarmuuna ganayay almuxsanaati yacnii gabadha dhowrsoon alkhaafilaati ee hilmaansan waxaa lagu ganayo almu'minaati ee mu'minaadka ah lucinuu waa la nacdalay baa layidhi subxaana wa tacaala fi dunya adduunyada dhexdeeda lagu nacdalay iyo wal aakhirati aakhiro dhexdeeda lagu nacdalay walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab oo cadiimun weyn bay leeyihiin ilahay agtiisa ku leeyihin subxana wa tacaala ruuxa gabadha muslimadee dhowrsoon sinada ku gana laba xukun buu leeyahay waa xukun adduun iyo mid aakhiro xukunka adduunku waxa weeye waa in la jeedlo siddeetan jeedal in lagu dhufto in faasiqnimo lagu xukumo in shahaadadiisa iyo markhaatigiisa aan la aqbalin yacnii saddexdaa xukun buu adduunka ku yeelanaya aakhrana wuxuu ku yeelanayaa ilahi wuxuu yidhi wa tacaala waxay leeyihiin buu alla yidhi subxaana wa tacaala walahum cadaabun cadiim weyn bay wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waladiina kuwii yarmuuna ganayay almuxsanaati dumarka dhowrdhowrsoon waxay ganayeen sina ku ganayeen uma dabeedna lam yatuu aan la imaanayn biarbacati shuhadaa afar markhaati aan la imaanayn alle wuxuu idhi fajliduuhum jeedla amaaniina jaldatan siddeetan jeedal ku dhufta walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada weligoodna markhaati ha ka aqbalina wa ulaa'ika hum alfaasiquun carabkan marka ruuxa bini aadamkaahi masaa'ishan uu iskaga shaax ee fadhi ku-dirarka gabadhii soo martaba la leeyahay ana aqaano xaggay martay masale sahlan wuxuu carabkaagaasi sabab kuugu noqon karaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa uu kaa qadiyo iyo jannadii qiimiga badnayd wuxuu alle subxaana wa tacaala leeyahay afar markhaati ruuxii aan la iman siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala siddeetankaa jeedal markaad ku dhufataan maxaa ka dambeeya walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada qofkaasi waa faasiq markhaatigiisa dib loo ictimaadi maayo waxaa la odhanayaa waa faasiq alle wuxuu leey wa ulaa'ika hum lfaasiquun wa qaala sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat toddobada dembiye waxalaaga ka dheeraada buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fadakara minha wuxuu ka sheegay qadfa almuxsanaati gabadha dhowrsoon oo la qadfo oo sino lagu gano alkhaafilaati ee hilmaansan waxa lagu ganayo almu'minaati ee mu'minaadka alla rumeeyey subxaanahu wa tacaala toddobada dembe ee lagu halaagsamo ee dadka halaaga buu nebigu ku tilmaamay sal allah aleh wasalam wa qaala sal allahu aleh wasalam nebigu wuxuu almuslimu muslimku waxaa man salima almuslimuuna muslimiintu midkay ka nabadgalaan weeye min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa muslima doonaysaa waa ruuxa muslimiintu carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabadgasho af iyo adinba ha lagaa badbaado ayb xadiiska bukhaari iyo muslim baa warinaya in badan baana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamaya nusuusta uu ku tilmaamaya qofka muslimka carabkiisa iyo afkiisa in laga nabad galo nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh akaru maa yudkilu nnaasa annaara alfamu walfarju waxa ugu badan ee ruuxa naar geliya naar uu ku mutaysto waa afka iyo xubinka taranka buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka carabka in la xifdiyo oo ruuxu ilaaliyo hadalka intaanu kaa soo bixinna aad ka fiirsato hadalkani khayr ma yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ajar makaaga qoraya mise waa lagugu cadhoonaya inaad isweydiisaa la doonaya malaa'ig baa garbaha kaa saaran maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid baa la wa tacaala marka nebigu wuxuu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi man yadmanu yaa ii damaano qaadaya maa bayna lixyayhi wamaa bayna fakhidayhi adman lahu ljanna labada lugood iyo labadiisa bowdo inta u dhaxaysa iyo labada lafgadh inta u dhaxaysa afkiisa iyo farjigiisa inuu ka adkaanayo yaa ii dammaano qaadaya oo aan janno u dammaano qaadaa wuu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu calayh qofka muslimkaa marka cawraadkiisa inaad raacraacdo oo dabagasho shay laguu baneeyey maaha nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul liimaanu qalbah laa taqtaabu lmuslimiina walaa tattabicuu cawraatihim kuwa ilaahay afka ka rumeeyey ee qalbigooda aanu iimaanku gelinow dadka muslimiinta ha xamanina cawraadkoodana ha raacraacina nebigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh waman tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratahu wayufadixuhu allahu walow ruuxii qof muslima cawradiisa iyo ceebihiisa dabagala mikrofoonka u qaata dabagala suuqa geeya asagana ilaahay baa ku maqanoo allah dabagelaya subxaana wa tacaala xataa gurigiisa hadduu ku jiro ilaahay baa fadeexadaynaya oo ceebihiisa bannaanka soo dhigaya marka qofka muslimka uu kaa nabadgalaa gabdhaha muslimaadkee dhowrsoonoo cafiifaadka oo sina lagu ganaana waa kabiira min alkabaa'ir cuquubada intaa leegaad ku mutaysanayso wa qaala sala allahu aleyh wasalam nabigeennu wuxuu yidhi limucaadi ibni jabal wuxuu ku yidhi sakiladka ummuka hooyadaa ku weyday mucaadow waa hadal yacni bimashtahara cala alalsina nebigu habaar ugama jeedee yacni waa duco oo kale war goblamoo kale ka dhiganta wa hal yakubu nnaasa dadka miyuu ku foorariyaa calaa manaakhirihim sanqararadooda dushooda miyuu ugu foorariyaa naarta yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ilaa xasaa'idu alsinatihim carabadooda waxay ku goosteen mooye wax kale miyay dadka naarta wejiweji ugu tuurtaa naarta waxaa ugu badanee dadku ay ku galaan sow waxay carabkooda ay ku goosteenee ku shaqaysteen xadiiskuna wuxuu ahaa mucaad baa su-aal wuxuu yidhi an nu'aakhadu bima natakallamu fiih miyaana loo qabanaya waxaanu ku hadlayna carabka aanu kaga hadlayno markaasaa nebigu ku yidhi dadku miyaa naarta wejiweji loogu tuuraa wixii carabkooda ay ku kasbadeen mooye wax kale miyaa naarta wejiweji loogu tuuraa buu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu calayhim xadiiskuna waa saxiixoo saxaaxu lalbaaniyu raximahu llahu tacaala fi lirwa saxiixu tarqiib wa tarhiibna wuu ku saxiix kitaabka taqhriijka aliimaan libni abi shayba uu ku leeyahayna asagana sidoo kale raqamka ah iyo kowbuu ku saxiix yeela wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina kuwii yu'duuna almu'miniina mu'miniinta raggaa dhibayey iyo walmu'minaati mu'minaadka dumarka dhibayey biqayri maktasabuu waxaanay kasban ku dhibayey faqad ixtamaluu waxay xambaareen buhtaanan been abuur iyo wa isman dembi oo mubiinan cad baa layidhi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay kuwa mu'miniinta ragga iyo mu'minaadka dumarkaa ku dhibayay waxaanay kasban waxay xambaareen been abuur iyo dembi weyn bay xambaareen nebigu wuxuu yidhi salawaatuullahi wasalaamu caleyh ruuxii walaalkii ka sheega yacnii waxaanu ahayn ruuxii ka sheega ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu cunsiinayaa oo abaal uga dhigayaa dheecaanka iyo carunka iyo malaxda ahlunaarka ilaa uu ka baxo wixii uu yidhi hadalladan marka layska tuurayo iskaba dhaaf haddii ilaahay kuu roon yahay qof yani muslimoo caadiga ah in wax laga sheege culimadii baa baxsan la oo hadalladoodii la googoynayaayo yacnii siyaabo aanay haddii ilaahay kuu roon hadalka oo odhan inta lagu tasarufaa sidii la doono yaan laga yeelayo marka ku talagal ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina waxay xambaarteen been abuur iyo dembi weyn bay xambaareen ilahay agtiisa subxaana wa tacala allana waa ka abaalmarinaya wa qaala sal allahu aleh wasalam nebigu wuxuu man qadafa mamluukahu addoonkiisa ruuxii ku gano ku tuura bisina sine sina ruuxii ku tuura uqiima calayhi alxaddu xadka ayaa lagu oogayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ilaa an yakuuna inuu addoonkii u yahay mooyaane kamaa qaala siduu yidhi ilaahay cadaaladiisa fiir haddaad addoonkaaga adigu ka xoog badan tahay oo aad isleedahay xoolahaagu kuugu tirsan yahay oo sino iyo gogoldhaaf aad ku sheegto haddii yacnii aanay warka aad ku sheegtay aanay waxba ka jirin adigaa qiyaamaha xuduuddii lagugu oogaya xadkii adaa lagaa oogaya ama haday addoonkaa dee sinadii iyo ku caddaado amiir iyo madaxweyne in loo noqdo looma baahne sayidku addoonkiisa isagaa xuduudda ku oogaya nebigu wuxuu man qadafa ruuxii qadfa mamluukahu addoonkiisa bisina sina ku qadfa uqiima calayhi alxaddu xadka ayaa lagu oogayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaa an yakuuna inuu addoonkii uu yahay mooyaane kamaa qaala sidii sayidku uu yidhi markaa inuu yahay mooyaane warka sayidku sheegay inuu addoonku waafaqsan yahay mooyaane muttafaqun calayhi ama man qadafa ruuxii qadfa umma almu'miniina hooyadii mu'miniinta caaishatu radia allaahu canha caaisho ruuxii qadfo oo sino ku sheega bacda nusuuli bara'atiha barinimadeedii markay soo degtay ka bacdi min asamaa'i xagga samada ka soo degtay fa huwa kaasi kaafirun gaal weeye mukadibun wuxuu beeniyey alqur'aan lilqur'aani qur-aanka ayuu beeniyey fa yuqtalu waa la dili waa shiicada ay ka baxsan laadahay maanta abubakar iyo cumar iyo xabse iyo caaisha ay ka baxsan laayihiin saxaabadii intoodii badnayd bay gaalaysiiyeen ilaa nafaran yasiiran in yar mooyaane waa gaaloobeen bay yidhaah saxaabada inay gaalaysiiyaanna maqaasida iyo danta ay uga dan maxay tahay waa maxay kitaabka qur-aanka waxa ayna soo gaadhsiiyey iyo sunnada nebiga labada masdar ee waxyigaba waxa ayna soo gaadhsiiyey saxaabada ayna soo gaadhsiiyey haddii saxaabadii la gaalaysiiyo iyaga cadaaladoodii la duro macnaheedu waxa weeye kitaabkan aad haysataanna laguma kalsoonaan karo sunnada nebiga salawatullahi wasalam